alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu joognay suuratu aali cimraan tafsiirkeedaynu joognay aayadda lix iyo siddeetan iyo aayadaha ka dambeeya ayaynu laqbada koowaad laqbaynay allah wuxuu inoo sheegayaa cid gaalowday iimaankoodii dabadeed markii rasuulku inuu xaq yahay u caddaatay bayinaadkuna u yimaadeen dabadeed siduu ilaahay u hanuuninaya yacni waa istibcaad la fogaysanayo ama la fogaynaayo inuu ilaahay hanuuniyo mustaxiilse ma aha inuu ilaahay hanuuniyo oo dadka qaarkoodoo dee xaq u caddaaday markii horeo deedna ridoobay in marka dambena ilaahay tawfiiqda qaarkood siiya waa dhacdaa laakiin waxay u badan tahay inaanu markaa ilaahay soo hanuunin ciddii markaa sidaas iyadoo markaa rasuulka xaqnimadiisu u caddaatay oo ay rumeeyeen kadibna ridowdaa ee gaalowdaa dee sida qaalibkaa ma soo islaamaan oo ma soo noqdaan waayo cinaad iyo madaxadayg ba arrinkaasi uga dhacay marka istibcaad baa ku jiraa kayfa yahdi illaahu qawman kafaruu bacda iimaanihim wa shahiduu ana arasuula xaqa laakiin ma aha in la tilmaamaayo marnaba ilaahay hanuunin maayo muraadku maaha laakiin waxa weeye waa istibcaad markaa la fogaysanayo hadday dhacdo in la hanuuniyo si qaliilay u dhacdaa hidaayada tawfiiqdana dee cidaan allah ahaynoo bixinaysaa ma jirto hidaayada tawfiiqda oo in qalbiga hanuunka la geliyo hidaayada la waafajiyo allah oo keliya ayaa la gaar ah innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa aayaadka ka dambeeya allah wuxuu inoo sheegay in abaalmarintoodu ciddaas ay tahay lacnadda ilaahay inay korkooda ahaatay iyo lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadkoo dhanba aynay ku waarayaan lacnaddaa gudaheeda ama lacnadda waxa ka dhalanayo cadaabka inay ku waarayaan lagana khafiifinayn cadaabkaas lagana dibdhigayn yacnii abadal aabaad ay ku sugnaanayaan cadaabka gaalada la cadaabayaa waa cadaab yacni markaa daa'ima oo abadi ah naartuna waxay ka mid tahay iyo jannaduba ashyaada bilowga leh ee aan dhammaadka lahayn jannada iyo naartuba waa laba makhluuq oo ilaahay abuuray waa makhluuqataan wakhti aynay jirin baa jirtaa oo xagga markaa zamanka maadiga ah dee wakhtiba inay jirin oo ilaahay baa soo darrisiiyoo abuuray marka barbilow bay leeyihiin bardhammaad ma leh waa abadiya sida jannadu abadi u tahay baa naartuna abadi u tahay wa abadiyatun laa amadiya wa abadiya laa amadiya waa mid abad loo nisbeeyo abad al aabaad naartu gaalada lagu cadaabayaa laakiin amadiya ma aho mid zaman ku xidhan ma ah amadiya ma aho zaman kuma xidhna amadku waa zamanka marka ahlu sunna waljamaaca waxay ku ijmaacsan yihiin jannada iyo naarta mid walba inay markaa abadi tahay gaalada eh, gaalnimo ku dhimatayna naarta way ku waarayaan abad alaabaad lagamana khafiifinaayo lagamana saaraayo naartuna gamaari mayso dami mayso baabi'i mayso lagama bixinaayo yacnii cadaabka mar walba waa loo siyaadinaya kulamaa khabat zidnaahum saciiraa waatuu allah yidhi mar kastay gamaartaba olol baannu u kordhinaynaa wakhti aan markaa kul loo kordhinayni ma jireen mar walba kul baa loo kordhinaya ha yeeshee dadka faasiqiinta ah ee asalka islaamnimo u sugan tahay ee dembiyada waaweyn ku dhintay cidduu ilaahay cafiyo mooyaane ciddii kale ee la cadaabo iyagu cadaabka ku waari maayaan iyaga cadaabka waa laga soo bixinayaa cid ahlu tawxiid ahi walow tawxiidkaasi markaa haba yaraadabe tawxiid saxiixa cid ku dhimatay waa in qal naarta ku waari mayso abad alaabaad ee waa laga soo bixinayaa naarta kuma daa'imayaan laakiin cidda naarta ku daa'imaysa ku waaraysaa waa gaalada weeyi gaalnimadoodu ha noqoto noocii khafiga ahaa ee kufriga nifaaqa nifaaq ictiqaadi nifaaqa gaalnimada ah gaalnimada la qarsanaayo ha ahaato ama gaalnimada la muujisanayo ha ahaato alkaafiruun waalmunaafiquun iyagu naarta waa ku waarayaan abad alaabaad khaalidiina fiiha laa yukhafafu canhum alcadaabu walaa hum yundaruun ila aladiina taabuu min bacdi dalika wa aslaxuu faina allaha gafuurun raxiim waxaa laga reebay ciddii aan gaalnimada ku dhiman ee ka toobad keentay oo deed camalkoodii hagaajisay oo wanaajisay kuwaas ilaahay waa u dembi dhaafayaa oo cid kastoo toobad keentaa walow gaalnimaba ha ka toobad keene ilaahay toobadda waa ka aqbalayaa wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih waa ka allah ka aqbalaya towbadda addoommadiisa ka aqbalaya wey marka towbad kasta oo wakhti toobadda la aqbalaayo la toobad keenay shuruuddii towbaddana la dhammaystiray ilaahay waa aqbalayaa towbaddaas ma aqbalay ciddii haddaba gaalnimo ku dhimatay lagama aqbalaayo towbadda hadday aakhiro cudurdaartaan wax cudurdaara oo laga aqbalayaa ma jiro hadday celin dalbadaan celinta laga yeeli maayo hadday naftu dhuunta soo gaadho marka gaalada nafta laga qabanayo hadday naftu dhuunta soo gaadho markaana towbaddu waa ka xidhantoo towbad laga aqbali maayo aayadda dambe inay culammadu ka daliishadaan macnahaas ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma isdaaduu kufran lan tuqbala towbatuhum wa ulaa'ika hum addaalluun allah waxauu yidhi kayfa yahdi llaahu qawman kafaruu bacda iimaanihim kayfa yahdi illaahu qowman siduu ilaahay u hanuuninayaa qowm dad siduu hanuuninayaa dadkaasoo kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankoodii dabadii gaaloobay markay allah rumeeyeen dabadeed bay gaalnimo eh, la yimaadeen oo u noqdeen wa shahiduu ay wa shahaadatihim iyo shahaadadoodii iyo qiristoodii dabadeed iyo ogaanshahoodii dabadeed ay ogaadeen qireen dabadeed gaaloobay ay qireen anna arasuula xaqun rasuulku inuu xaq yahay ay qireen jalaaldiin siyuuti wuxuu ku fasiray washahiduu wa shahaadatihim masder buu ku fasiray masderka wuxuu ku fasirayaa masder kalaa ka horeeya masderku maadaama uu ka horeeyo kaanahu in la yidhi bacda an aamanuu wa shahiduu kaanahu insaa la yidhi oo masderkan sariixa ah haddii mu'awal laga dhigo oo an masderiye iyo ficil lagu bedelo ila mastarka sariixa waa laga dhalaaliyaa anta iyo ficilka daba dhacaye dee iimaanihim bay noqonaysaa bacda iimaanihim bacda an aamanuu bacda iimaanihim baa macnuhu dhacaya marka maadaama ficil lagu cadfay kaanahu insaan la yidhi waana usluub lugatulcarab lagu yaqaano waa usluub lugatulcarab lagu yaqaano weeye lubsu caba'atin wa taqara cayniya yacni beytka marka shawaahidda naxwaha ka mida master baa waxaa lagu cadfayaa ficil baa lagu cadfayaa ficilkiina waa la nasbinayaa kaannahu laan albasa yacni marka cabaa'atan wa taqara cayniya yacni wa taqara cayni la yidhi oo kale marka waxa weeye wa shahiduu waxay ka dhigan tahay bacda an aamanuu wa marka waxa weeye washahaadatihim shahaadatihim saasuu yidhi wuxuu tilmaamayaa maadaama masdar markaa sariixa lagu cadfay kaannahu markaysagaa sidii marka waxa weye yacni masdarka mu'awalka ah anta iyo ficilka daba dhacay in lagu cadfo kale inay ka dhigan tahay in loola macaamilay marka kaasi waa tafsiir bacda iimaanihim iimaankoodii dabadii wa shahiduu ay wa shahaadatihim yoqiristoodii dabadeed ay gaaloobeen anna arasuula xaqun ay qireen oo ogaadeen tafsiir labaad culamada qaar waxay maraan in la yidhaho washahidu waa jumla xaaliya oo qad baa la qadaraya kafaruu waxay gaaloobeen bacda iimaanihim iimaankoodii dabadii wa shahiduu waxay gaaloobeen walxaal qad shahiduu xaqiiqee ay qireen ana arasuula xaqun waa tafsiir labaad culamada qaarkood ay mareen labadaa wajaa fiican weji saddexaad culamada qaar shahiduu inay ku cadfeen kafaruu ayay mareen sidaana waxa weeye jamac culammada ka mida ayaa sidaa maray oo xawfi iyo abulbaqaa ay ka mid yihiin ha yeeshee maki ayaa wuxuu yidhi macno faasidaa ka dhalanaya samiin alxalabi waa niqaashay masalada waxau yihi wejhulfasaadka ma caddayn sidee waxawyaan macno faasid uga dhalanaya maki marka arrinkaa ma cadayn iyadoo markaysaa culamada markaysaa mucribiintii qur'aanka icraabtay ka midii abulbaqa iyo xawfiba ay ka mid yihiin aysaa mareen kadib wuxuu yidhi marka waxaa laga yaabaa inuu is yidhi waxaa ka dhalanayaa inay labadu markaas sabab kale yihiin laakiin sabab ma kale ahaa waayo waagu tartiib ma faa'iideeyo mutlaquljamci ayuu faa'iideeyaa marka saas aawadeed yacni inay sabab isu yihiin ka dhalan mayso calaa kulli xaal labadaa wajee horaa fiican wa jaa'ahum albayinaatu waxay gaaloobeen walxaal qad jaa'ahum xaqiiqe u yimi albayinaatu xujooyinkii iyo daliiladii cadcaddaa ay u yimaadeen alxujaju aldaahiraatu xujooyinkii daahirka ahaa ee muuqanayay ay u yimaadeen ee ku tusinayay calaa sidqi nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga run sheegiisa uu run sheegaayo ku tusinayay wallaahu allah laa yahdi ma hanuuninayo alqowma aldaalimiina duulka daalimiinta bimacnaa gaaladaa ilaahay hanuunin maayo ay ilkaafiriina gaalada ma hanuuninayo addaalimiin waxaa loo jeedaa gaalada waalkaafiruuna hum adaalimuun waatuu allah yidhi gaaladu iyaga ayaa daalimiin ah marka dulmiga dhammayska tirani waa gaalnimada waa dhacdaa gaalada qaarkood inu ilaahay soo hanuuniyo saas aawadeed culammadu waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa gaalada uu ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan ilaahay ma hanuuninaayo ulaa'ika jazaauhum ulaa'ika kuwaa la soo sheegay waa kuwaa gaaloobay jazaa'uhum abaalmarintoodu anna calayhim waa inay korkooda ku sugantahay tahay lacnat allaahi lacnadda ilaahay oo allah nacdalayo waalmalaa'ikati iyo malaa'igta lacnadooda oo malaa'igtuna ay nacdalayaan waannaasi iyo dadka lacnadooda oo dadkuna ay nacdalayaan ajmaciina dhammaantood kulligood ay wada nacdalayaan khaalidiina fiiha waxaa lacnadaasi dushooda ku sugantah oo dhaladooda ku sugan tahay khaalidiina xaal ay waarayaan fiihaa ay fi lacnati nacdasha gudaheeda ay ku waarayaan aw innaari wuxuu ku tilmaamayaa damiirka fiihaa ku jire haadaayihi ma wuxuu u noqonayaa lacnadda waayadaa la soo sheegay mise wuxuu u noqonayaa lacnadda waxa ka dhalanaayuu u noqonayaa oo ah naarta laba qowl baa ku sugan lacnadda la soo sheegay haddii loo celiyo waxay noqonaysaa khaalidiina fiiha xaal ay ku waarayaan fi lacnati lacnadda gudaheeda ay ku waarayaan aw innaari ama naarta gudaheeda xaal ay ku waarayaan oo naarta loo celiyo fiiha oo naarta xaggee lagu soo sheegay almadluuli biha calayha naartaasoo almadluulu biha lagugu tusiiyey lacnadda damiirka biha ku jira waxaa loo celinayaa lacnadda calayha ay cala annaari naarta laguu tusiyo marka labada haa ee labada xaraf ay kala galeen midna waa tii wax lagu tusinayey midna waa tii lagu tusinayey tii wax lagu tusinayay waa ta la soo sheegoo lacnadda ah ta lagu tusinayaana waa taan la sheeginoo naarta ah almadluuli biha naartaasoo almadluuli la tusiiyey ay allatii dullat bay ka dhigan tahay ya taasoo la tusiiyey bihaa lacnadda lagu tusiiyey calayha ay cala annaari naarta lagu tusiyey lacnad baa korkooda ku sugan markii la yidhi waxaad garanaysaa inay waxa weeye la layidhina waa ku waarayaan dee lacnadda hadday ku waaraan naar waa ku waareen waayo lacnaddii waxay laasimsanaysaa in raxmadda ilaahay laga fogeeyo dee ruux naartii laga saarayna raxmaddii ilaahay lagama fogeyn marka calaa haada waxay noqonaysaa inay naartii ku waaraan marka waxay noqonaysaa yacni marka min lawaasim allacnati alkhaalida alkhuluudu fi nnaar lacnadda laasimka ah ee khaalidka ah ee waaraysa lawaasimteeda waxaa ka mid a ah alkhuluudu fi nnaar naarta in lagu waaro laa yukhafafu canhum alcadaabu laa yukhafafu laga khafiifin maayo laga fudaydin maayo canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabka ah, laga fudaydin maayo laga khafiifin maayo walaa hum yundaruuna qaar loo kaadinayo laga dibdhigayo cadaabkana ma aha oo zaman zamanada ka mida yacni marka lagama dibdhigayo ee wakhtiga aakhiro marka ay gaadhaan cadaabkii way gelayaan waa la gelinayaa daa'imna waa laga yeelaya walaa hum yundaruun qaar loo kaadinayo ma aha ama qaar markaa laga dibdhigayo ma aha yumhaluun ay walaa hum yumhaluun baa macnuhu dhacaya ama yuaharuun lagama dibdhigaayo ama walaa hum yundaruun ay yumhaluun looma kaadinayo yacni in yar loogama kaadinayo ee mar walba yacni cadaabka waa lagu cadaabaya marka xoogaa la cadaabo la odhan maayo haddaba cabaar ka daaya la odhan maayo ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooyaane min bacdi daalika intaa dabadeed toobad keenay markay gaaloobeen dabadeed wa aslaxuu hagaajiyey camalahum camalkoodii fa ina allaha allah gafuurun waa dembidhaaf badan yahay lahum yaga ayuu dembidhaaf badan yahay raxiimun bihim waa u naxariis badan yahay yacni dembi kastabaa towbaddu waa furan tahay hadday gaalnimo tahay iyo hadday keyrkeed tahayba hadda maxaa laga odhanayaa aayaddan suuratu nisaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay uma dhaafayo ciddii u sharig yeeshaa shirkiga loo shirki yeelay laga gaaloobo ilaahay dhaafi maayo waxaa la odhanayaa aayaddaasi waxay ku saabsan tahay waa ciddii aan ka toobadkeenin oo ka soo noqon ee gaalnimada ku dhimatay ciddaasaanu ilaahay u dhaafay laakiin ciddii aan gaalnimada ku dhiman ee ka toobad keentaa xilligay toobad keenanee tahay wakhti towbadda la aqbalayo towbaddana shuruuddeedii dhammaystirtaa waa laga toobad aqbalaya waa laga toobad aqbalaya allah waxa uu yidhi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay bacda iimaanihim iimaankoodii dabadii gaaloobay uma isdaaduu dabeedna kororsaday kufran gaalnimo oo gaalnimada ku daa'imay lan tuqbala towbatuhum lama aqbalaayo towbaddooda ilaahay wax toobada ka aqbali maayo wa ulaa'ika kuwaasi hum addaalluuna waa kuwii lumay ee ambaday weeye ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay wahum hum kufaarun waxay dhinteen walxaal hum iyagu kufaarun gaalo ay yihiin falan yuqbala min axadihim mil'u lardi dahaba falan yuqbala lagama aqbalayo min axadihim midkood laga aqbali maayo mil'ul ardi arlada muggeed lagama aqbalayo arlada wax buuxiya lagama aqbalayo dahaban oo min dahabin dahab ah yacni dahab arlada buuxiye hadday hayn lahaayeen lagama aqbalayo cadaabka lagagama badbaadinayo walow iftadaa bihi yacnii xaalnaba laga aqbali maayo xaalay isku furtaan iyo xaalan isku furan xaalnaba laga aqbali maayo wala kulay ku tahay yacni marka eh, xaalay isku furtaan kulay ku tahay haddii arlada muggeedo dahab ay haysan lahaayeen aynay is odhan lahaayeen isku furtoo cadaabka iskaga furta laga aqbali maayo cadaabkii lagama badbaadinaayo ulaa'ika lahum cadaabun aliim ulaa'ika kuwaa la soo sheegay lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasu aliimun ay mu'limun wa xanuujinaya wamaa lahum min naasiriin umana sugnaan cid u gargaarta waxaa loo jeeda cid cadaabka u diiddo ka mancido ka baajisaana uma sugnaan ee cadaabka waa gelayaan lagamana baajinaayo aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa ciddii markaa gaalowday oo gaalnimadaa ku daa'imtay inaan markaa wax towbada laga aqbalay towbadda markaan la aqbalayna waxay noqonaysaa inuu gaadho xaalad aan towbadda la aqbalayn amaba gaalnimadii ku dhinto towbaddana waxaan la aqbalin hadday qorraxdu galbeed ka soo baxdo halkay ka dhici jirtay hadday dib uga soo baxdo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaan wax towbada la aqbalay wax towbada inaan la aqbalay taasi waa xaalad caama xaalad khaasaa jirta xaaladda khaaski waa maxay marka qofku sakaraadka yahay naftu iska gurayso ay inta kaleoo dhan ka soo baxday halkaa dhuunta ay timaaddo ay halkaa kaga wareegayso markaasina towbaddu way xidhan tahay hadduu gaalnimo ka toobad keenaayo iyo hadduu fisqi iyo macaasi ka toobad keenayo midnaba towbadda laga aqbali maayo inta hore qofku sakaraadka ku sugan yahay ee naftu dhuunta aynay soo gaadhin towbaddu waa u furantay towbaddii waa u furantay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam abu aalib oo sakaraadaya ayuu u tegey markaasuu yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan yuxaaju laka biha cinda allah wuxuu yidhi adeerow waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allaahu dheh kelmad ilaahay agtiisa aan kuugu doodo kelmaddaa dheh marka inuu islaamuu doonayey nebigu calayhi salaatu wasalaam abu aalib inuu islaamo isagoo sakaraadka ku sugan taasi waxay ku tusinaysaa in wakhtiga noocaasoo kale a weli towbaddu furay ayay tilmaamaysa lama solansiino islaamnimadii ma islaamin abu aalib gaalnimadii uu ku dhintay hadalkii ugu dambeeye uu yidhaahdaana wuxuu ahaa calaa millati cabdilmualib iyo calaa millati alashyaakhi yabna akhii diintii odayaashaan ku dhimanayaa inankii walaalkay dhalayo saasuu yidhi wa kadalika waxaa kaloo dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam inan yaro oo yuhuudi ahaa oo nebiga iska jeclaa wakhtiyada qaarkoodna nebiga u khidmayn jiray oo u shaqayn jiray ayaa xanuunsaday markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam soo booqday waa inan yaroo yuhuudi ah nebigaa soo booqday calayhi salaatu wasalaam wuu iman jiray markii hore nebiga baqasho uu aabbihii iyo ka baqanayo aawadeed ma islaamin laakiin waa u khidmayn jiray markuu xanuunsaday inankii nebigu waa soo booqday calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu ku yihi aslim islaam inankii yaraa oo sakaraadka ku sugan baa aabbihii sare u jalleecay aabbihii baa dabeed wuxuu ku yidhi aic abalqaasim isagoo iska mujaamaleynayo oo yaa ayuu wuxuu yidhi abalqaasim ateeco maqal isba ma addeecin inankii yaraabaa wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah shahaadataan ku dhawaaqay in yar dabadeed baa nafti ka dhacday markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar mahad waxa leh ilaaha naar ka badbaadiye waxay labada xadiisba ku tusinayaan xaaladda sakaraadka in towbadda la aqbalayo laakiin maxaa yacni laga reebayaa waxaa laga reebayaa naftu markay dhuunta soo gaadho xadiis kalaa sheegaya oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay toobadda addoonka waa aqbalaa inta naftu markaa dhuunta aynay soo gaadhin toobadda waa aqbalaa marka qabla alqarqara toobad waa furan tahay haddii gaalnimo laga toobad keenaayo iyo haddii macaasi iyo fisqi iyo dembiye laga toobad keenayaba towbaddu way furan tahay qabla alqarqara laakiin markay naftu dhuunta soo gaadho oy jidhka inta kale ka soo baxdo albaabka towbaddu waa xidhan yahay ya yacni xumaanuu ka toobad keeno laga aqbali maayo laakiin wanaaggii uu markii hore hayey hadduu markaa la yimaado waa laga aqbalayaa uu ashahaatay iyadoo naftii halka marayso awalna waa ashahaadan jiray ya waa laga aqbalayaa maxaanse laga aqbalay wax cusub oo markaa soo darisiiyo oo markii hore ka madhnaa sida dembi inuu ka toobad keeno ama gaalnimo ka toobad keeno taasaan laga aqbalay yowma yaأti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fii iimaaniha khayra marka towbaddii kufri laga toobad keenaayey ama fisqi laga toobad keenaayey xaalat algargara lama aqbalaayo laakiin camal saalixu markii horeba waday hadduu la yimaado hadday tasbiix tahay hadday tahliil tahay hadday takbiir tahay waa laga aqbalaya saas aawadee qofka markuu sakaraadayo talqiinta waa in loo sameeyaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanaya laa ilaaha ila allahu ulaqima laa ilaaha ila allahu u laqima waxaanuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ruuxa hadalkiisa ay ugu dambayso wuxuu yidhaahdaa laa ilaaha ila allah inuu jannada geli man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna hadalkiisa ugu dambeeya ku dhawaaqa kuu ahaado laa ilaaha ila allah jannaduu gelayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka talqiintaasi waa muhim ya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ashyaa kale ku mashquulaan marka qofka waxaa anfacaya talqiinta awgeed dadka qaar waxay odhanayaan wadaad gunaanada aan u doonno ya gunaanadka muxuu akhrinayaa suuratu yaasiin buu ku akhrinayaa suuratu yaasiin in lagu akhriyo maxaa daliila talow loo hayaa xadiis daciifa ku soo arooray waa ka xaafid ibnu xajar ku sheegaya buluqumaraamka inuu daciif yahay iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum yaasiin ku akhriya kuwiina dhimanaya ku akhriya xadiisku waa daciif nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam ya culammada wax ku weeyey ma ogin waxaana yidhahaan saddex cilloo leeyihi ma xadiisku markaysaa daciif ku noqonay marka ma sugna waxaa la yidhi bacdu almashaayikh baa laga soo raro salafkii ka mida yacni idaa quri'a cala almayiti yaasiin huwina calayh haddii qofka markaa dhimanaya yaasiin lagu akhriyo nafta waa loo sahlaayoo si fudud baa looga saaraa haddamaha khaatimadiisa wanaagsanaan sama naftaa si sahlan looga qabanaya oo looga saaraya la yidhahda markaasaa waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo yaa ku akhrinaya wadaad baa la baadi doonayaa talqiintii isaga looma samayn ya wadaadkiibaa waqtiyada qaarkood dadka soo raaci waayo markaasaa deedna la yidhahda markaysa bal hadda ugu akhri biyahan oo aan u geyni aan la gaadhni ya waxa anfacaya waa talqiinta weeye laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah talqiintana waxay culammadu yidhaahdeen waa inaan lagu celcelin si aan u karaahiyeysan ya hadduu ku dhawaaqo waa la daynaya ilaa hadal kale ka soo baxo hadal kale ilaa uu ka soo baxo waa la daynaya maxaa laga baqayaa inuu karaahiyaysto ay dhibtaasi u keento taasaa laga baqaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen xataa qul la odhan maaye agtiisaa laga sheegayaa si uu marka isaguna markuu xasuusto uu yidhaahdo qisay soo naqliyeen culammadu caalimkii weynaa ee culammadii salafka ka mid ahaa a'immadii xadiiska ah abu zurcat araazi alxaafid abu zurca ayaa isagoo sakaraadaya jamaaco culamay u timid markaasaa waxaa la yidhi saynu talqiintii ugu sheegnaa aynu xasuusinaa markaasayna xadiidka yani man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allah xadiiskii aan xasuusinno markaasay sanadka darafkii sare markaysa markaas soo qabteen ya xadaakum fulaanun can fulaan can fulaan markaasuu deedna dabada qabsaday markuu akhriyey matniga xadiiska inta hore man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah baa naftu ka dhacday hada iyo nafta isla bahay ajiib hada laa ilaaha ila allaahu ay ku dhammaato iyo nafta ayaa isla baxay bu dhahay marka talqiintu waa muhim qofka waa wax anfacaya talqiin kaleoo dadka qaar ay sameeyaan baa jiro oo marka qofka la xabaalo ay la hadlaan oo yidhaahdaan addoonkii ilaahayow addoonkii ilaahay dhalayow addoontii ilaahay dhashayow yani waxaa ku imanaya laba malo oo sharaf leh malakaani kariimaani yaquulaani laka kada waxay kugu odhanayaan man rabbuka waxaad tidhaha rabbiy allah rabbigay waa allah waxay kugu odhanayaan diintaadu waa tuma waxaad ti diiniy alislaam waxay ku odhanayaan nebigaagu waa kuma waa muxamed dheh talqiinta caynkaasa daliil saxiixi kuma soo aroorin daciif baa lagu soo weriyey dad fara badani waxyaalaha daciifkaana waa ku dhegaan saxiixiina waa ka tegayaan shay aan sugnayn oo nebiga ka sugnaynna waa qabsanayaan oo ku dhegayaan axaadiistii markaa saabitada ahayd ee nebiga ka sugnaydna waxa weeye waa ka tegayaan calaa kulli xaal talqiinta noocaasi waxa weeye mid yadu anfacaysa ma aha saas aawadeed baa ahlucilmiga qaarkood yahaan waa bidca yidhahaan bidca wey ya marka qaarkood waxaan idhahdaa qishkii baa farabato markaasaa imtixaankii malaa'igtu qaadaysayna waxaa la doonayaa jawaabaha in hoosta laga dhiibo qishkii waa dhaafayba imtixaanadii adduunyada lagu qaadayiyo imtixaanadii malaa'igtu qaadaysay baa la doonayaa jawaabta in hoosta laga siiyo ya cidda uu ilaahay sugayo ayaa sugmaysa yusabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira yuu ilaahay u ballan qaaday inuu sugaayo waa kuwa markaysaga mu'miniintii ahluliimaanka buu allah u ballan qaaday inuu sugaayo marka dariiqa sugnaanshaha lagu helayaa waa in iimaanka lala yimaado ya yacni waxa weeye wixii sababi lahaa inuu sugnaado inuu la yimaado inuu marka ilaahay ka baryo yacni sugista uu ilaahay sugo ducada ilaahay baryaayo camalka wanaagsane uu la imanayo tasbiitka sababaaya ducada uu naftiisa ugu ducaynaayo tasbiitkiiyo sugnaanshaha iyo inuu allah sugo ducada ugu ducaynaayo mu'miniinta walaalahayse mu'miniinta ugu ducaynaayo si isagana uu u helo taas walaka bimili yacni ashyaada noocaasa in lagu dadaalo yacni weeyaan waaya ciddii gaalnimo ku dhimatana wax towbada laga aqbali maayo walaysat altawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aati xata ida xadara axadahum almowtu qaala inii tubtu alaana wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar labada arrinba waa lagu sheegay xaaladdii qarqarada naftu dhuunta soo gaadhay iyo xaaladdii gaalnimada lagu dhintay ficlan walaysat altawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aati xata ida xadara axadahum almowtu qaala inii tubtu alaan marka ida xadara axadahum lmowt waxaa fasiraaya xadiiska aynu sheegnay ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir geeridu markay ku soo xadirtaa xoogaa waa ballaadhan tahay laakiin waxay ku sii dhacaysaa maxay marka geeridu ku soo xaadirto naftuna dhuunta soo gaadho walow geeriduba ha soo xaadirtay haddaan naftu dhuunta soo gaadhin toobaddu waa u furantah saynu hore usoo sheegnay y wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar kuwa gaalnimada ku dhimanaya iyagoo gaala a dhimanayana iyaguna toobad ma leh hadday yidhahaan aakhiranu toobad keenaynaa lagama aqbalayo lagama aqbalayo waxaa jira xadiis yacni markaa daciifa oo la soo wariyey oo tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray labadiisa waalid baa loo soo nooleeyey markaasay dabeedna rumeeyeen yacni xadiiska noocaasi ma sugna culamaduna dhammaan waxay isku waafaqsan yihin inuu daciif yahay ajmacuu calaa dacfi inuu daciif yahay ku kulmeen oo ku ijmaaceen isku waafaqeen ya bacdi baa yidhi waxaa lagu ogaaday kashfi baa lagu ogaaday yacni inuu xadiisku sugan yahay taasi markaa wax wax ku dhisan yihin maaha inuu yidhaahdo markaysaa markaa ama yacni cid baa ku riyootay ama la yidhaahdo cilmulkashfi baa lagu ogaaday iyo wax la mida la yidhaahdo oo suufiyada qaarkood ay sidaa yidhaahdaan arrin la aqbalaya maaha waayo shareecadu waa kaamil way dhammaystiran tahay iyadoo kaamila ayaana nebigu calayhi salaatu wasalaam u geeriyooday alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina sharcigu waa kaamil waa dhammaystiran yahay waxu dhinna ma jirin wa nasala filyahuudi waxaa ku soo degay yuhuudda hadalka allah uu yidhi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay biciisa ciise ka gaaloobay bacda iimaanihim iimaankoodii dabadii ay rumeeyeen bimuusa muuse rumeeyeen uma isdaaduu dabeedna kororsaday kufran gaalnimo kororsaday bimuxammadin muxammed ay ka gaaloobeen lan tuqbala towbatu sababu nusuul saxiixoo sidan sheegaya lama hayo aayadduna yuhuud kuma gaar aha aayaddu caam weeyo cid kastoo gaalowday oo gaalnimadaa ku daa'imtay oo ku dhimatay ama xaalatulkarkare ku gaadhay inaan toobadda laga aqbalayn baa aad u tilmaamaysa ama ha ahaadaan qaar markaa mushrikiin noqday ama ha ahaadaan qaar yuhuuda ama ha ahaadaan qaar kiristaana yacni noocay doonaan doonanba ha noqdaan alladiina waxay ka mid tahay siyaqa cumuumkay ka mid tahay ya waxay faa'iidaynaysaa cumuum siyaquhu kullun aw iljamiicu waqad talalla dillat alfuruucu marka aladii waa min adawaati alcumuum ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim cid kastoo gaalnimo ku noqotay oo riddowdaa soo gelaysaa gaalnimadaana yacni ku sugnaato ku daa'imtay ilaa xaalati alqarqara ama ilaa xaalati almowt isdiyaadka kufriga la siyaadsanayo waxaa laga tilmaamayaa sugnaansho lagu sugnaanayo lagu daa'imaayo ilaa markay naftu dhuunta soo gaarayso ama ilaa geerida markaasay noqonaysaa suma isdaaduu kufran waa inay gaadhaa xaaladan towbadda la aqbalay lan tuqbala towbatuhum towbaddooda la aqbali maayo idaa qarqaruu hadday naftu markaa waxabay dhuunta soo gaadho maxaalatul qarqara ay gaadhaan araradu waxa wey markay naftu dhuunta kaga wareegayso waa ismu sawt arara aw maatuu ama ay dhintaan kufaaran xaalay gaala yihiin ay dhintaan waa labadii xaalba xataa ida xadara axadahum almowtu qaala inii tubtu alaana wala aladiina yamuutuuna hum kufaar wa ulaa'ika hum addaalluun kuwaasi waa kuwii lumay aan baday waxaan baraarujinayaa mas'alo laga yaabo dadka qaarkood kole inay arkaan ama wakhtiyada qaarkood ay cid sheegaysa ay maqlaan lagala yaabo in la yidhaahdo waa xadiis bukhaariga ku yaallo oo yani marka fi saxiix albukhaari ah ayna moodaan xadiis nebi inuu yahay marka la yidhaahdo bukhaarigay ku taallaa waa qiso ku saabsan abulahab ku saabsan imka aayaadkan waxaynu ku aragnay laa yukhafafu canhum alcadaab walaa hum yundaruun aayado kalena waa ku soo aroortay inaan markaa gaalada gaalnimo ku dhimatay cadaabka inaan laga khafiifinayo laa yuqdaa calayhim fayamuutu walaa yukhafafa canhum min cadaabiha laguma xukumaayo geeri oo dabeed ay dhintaan cadaabkana lagama khafiifinayo oo lagama fudaydinaayo lagama fudaydina falaa yukhafafu canhum alcadaab walaa hum yunsaruun cadaabka lagama khafiifinayo loomana gargaaraayo cadaabka lagama mancinaayo laa yukhafafu canhum alcadaabu walaa hum yundaruun qisadaasi waxay tahay waa qiso riyo ah saxiixulbukhaarigana ku soo aroortay curwat bnu zubayr ayaa wuxuu odhanayaa oo taabici ah ayaa wuxuu odhanayaa abulahab ayaa waxa la tusay oo riyo lagu tusay bacdu ahlihi qaraabadiisii cid ka mida ayaa riyo ku aragtay abulahab markaasa waxay ku yidhaahdeen ka waran maxaad ku sugan tahay markaasuu yidhi bishari xiiba xaalatii ugu xumayd baan ku sugnahay xaalatii ugu xumayd ayaan ku suganah hayra annii suqiitu min haadihi bicataaqati suwayba mooyaane in markaa halkaa layga waraabiyo halkaa yaree markaa suulka dhinaciisa ah ayaa markaa layga waraabiyaa wax yar layga cabsiiyaa buu yidhi xorayntan suwayba xoreeyey daraaddeed qadarka horta bukhaariga ku sugan waa intaas cidda sheegtayna nebiga ma aha saxaabadii nebigana ma aha calayhi salaatu wasalaam cidda sheegtay waa curwat bnu zubayr oo taabici weeye manu magacaabin ciddan qaraabadiisa ehe aragtayna yacni markaa eryada ku aragtayna ma magacaabin dadka qaarkood markaa waxay yidhaahdaan xadiiskaasi bukhaari wuu ku sugan yahay dadkana waxay ugu sheegaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay shuraaxda axaadiistuna si fiican bay u caddeeyeen xadiis aakhirkii buu markaa hadalkani ku imanaya curwa hadalkan odhanaya alxaafid ibnu xajar iyo shuraaxda kaleba waxay odhanayaan waa mursal oo waa hadalkii curwo weeyi marka xuja kuma sugna bay odhanayaan oo deliil la xujaysanaayo ma aha waa riyo riyaduna waa riyo yacni layidhi bacdu ahlihi baa arkay lamana magacaabin bacdiga yihiin waxaan odhanayaa xaafid ibnu xajar waxaa laga yaabaa kuwa arkayna markaa inay ahaayeen xaaladday arkeen ee ku riyoodeen inay gaalo ahaayeen baabay aqbali karaan waayo lama magacaabino lama sheegin wax daliiloo ku jiroo xujo ahina ma jiraan ba odhanayaa waxaanay ka hor imanaysaa yacni markaa adillada yacni qur'aanka iyo ijmaacaba waa ka hor imanaysa oo gaal dhintay oo gaalnimo ku dhintay cadaab inaan laga khafiifinayn dee allah baa qur-aanka ku sheegay aayaadkan inaan akhrinaa ka mid a oo ta kale ijmaac culammadu waxay ku ijmaacsan yihiin gaal gaalnimo ku dhintay inaan cadaabka laga khafiifinayna oo bimacnaa xataa xasanaad hadduu anfici lahaa hadduu muslim ahaan lahaa hadduu la yimaado inay burayaan oo aakhiro aynay anfacayn iyaduna waa biijmaci lculamaa culamada isku waafaqsan inayna anfacayn allo wixii marka waxa weye khayr hadduuba la yimaado dee khayrkaas waa wax burayaan adamaaragta waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin camalkiisao dhan baa burayaan walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun marka waxa weeye xataa xasanaad baa lagaga khafiifiyaa cadaabka dee daliil uma hayno daliil uma hayno adiladaasina waa ka hor imanaysa adiladaasina waa ka hor imanaysa marka horena daliil xujaa ma aho tanoo kale dee markaysaa xuja sharciya maba ahba xuja sharciya maba aha marka tan noocaasoo kalea in lagu kadsoomo ma aha qadarka bukhaariga ku sugan waa bicataaqati suwaybata qolyaha asxaabu siyarka ayaa ziyaado kale sheegay ma aqaan sanad inay u keeneen iyo in kale waxay qolyaha siiradu qaarkood ku dareen suwayba wuxuu u xoreeyey inay ugu bushaaraysay dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo walaalkaa inan baa u dhashay markay ku tidhi faraxuu ku farxay buu deedna u yidhi xor baa tahay yaa marka faraxa uu nebiga ku farxa cadaabka looga fudaydinayaa bay yidhaahdeen qaarkood waaba markaysaga waxay ka dhigeen ashcaar baabay ku cabireen ida kaana hada kaafiran jaءa damuhu bitabat yadaahu fi ljaxiimi mukhallada ataa anahu fi ywmi اlisnayni daa'ima yukhafafu canhu bisuruuri liaxmada fakayfa danu biman kaana tuula xayaatihi biaxmada masruura wamata muwaxida ibnu nasirdiin dimashqi baa laga soo naqliyey inuu abyaadda tiriyey wuxuu yidhi idaa kaana haada kaafiran jaa'a damuhu hadduu kaasi gaal yahay dhaleecayntiisu ku timi bitabat yadaahu fi ljaxiimi mukhallada suuratu tabat ku timi yacni in markaa waxa weeyaan uu khasaaray oo yacni markaa naarta jaxiimana ku waarayo ya ata annahu fi yowmi lisnayni daa'iman ay timi markaysaga maalinta isniinta maalin wal oo isniinaba yukhafafu canhu bisuruuri liaxmada ya in markaa cadaabka looga fudaydinaayo faraxa uu nabi maxamed ku farxay calayhi salaatu wasalaam fakayfa dannu biman kaana tuula xayaatihi biaxmada masruuran wamaata muwaxida bal qof cimrigiisoo dhan nebi maxamed ku faraxsanaa ka waran oo weliba isagoo muwaxidana dhintay ajiib soma si cajiib u cabira calaa kulli xaal arrinka yacni markaa riyadu ay tilmaamayso kolley qadarka bukhaariga ku sugan inuu markaa dhalashada markaa nebi maxamed ku farxay kuma jirto maalinta isniintaa layga waraabiyaana kuma jirto waxaana ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen haddayba dhacdo haddayba dhici lahayd inuu ku farxo walaalka inan baa u dhashay faraxani waa farax dabiici ah oo qof kastaaba walaalkii inuu inan u dhasho dee waa ku farxayaa marka farax dabiiciya weeye farax qurba ah ma aha hadduu qurba ahaan lahaana kufrigaa deburinaya ilaa camal kastoo wanaagsan oo lala yimaado haddii gaalnimo laga dambaysiyo oo lagu dhinto gaalnimadaabaa burinaysaa gaalnimada ayaa burinaysa acmaasha saalixay dadku la yimaadaanna hadday gaalnimo ka dambaysaan oo gaalnimada ku dhintaan cadaab bay ka fudaydinaysaa dee deliil uma hayno nusuustii iyo waa taa sheegaysa in cadaab gaalada laga fudaydinayo ya marka waxa weeye yacnii hamoodin marka la yidhaahdo bukhaarigay ku taallaa inay xadiis nebi tahay hamoodin nebiga hadalkiisii maaha hadalkii saxaabada ma aha waa riyo taabicigu sheegay weeye oo yidhi saasaa lagu riyooday riyada markaysa markaa aan riyo nebi ahayna xuja sharciya ma aha hadday riyadu riyo nebi ahaan lahayd waa daliil sharciyo oo ru'ya alambiyaai waxyun riyada nebiyadu waa waxyi laakiin qofka muslimka iska daa gaaladee qofka muslimkii riyadu ku riyoodo nebigu wuxuu sheegay saddex mid inay noqoto nebi maxamed baa sheegay xadiiskuna saxiixu ku jira hadduu qofka muslimkii riyo ku riyoodo saddex mid bay u dhacdaa ima an takuuna min allah wa ima an takuuna min ashaytaan wa ima an takuuna min annafsi inay riyo wanaagsan taho xagga allah ka ahaatay inay riyo xun tahay oo xagga shaydaanka ka ahaatay inay riyo xagga nafta iyo tamanigeeda iyo waxay jeclayd iyo yacni markaysaga waxyaalaha inay tahay oo xagga nafta ka ahaatay saddexaasay u qaybsantaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy waa fi saxiix ayuu ku sugan yahy culammadu waxay isla ogol yihiin riyada aan riyo nebi ahayni annaha laysat bixujatin sharciya xujo sharciya inaynay ahayn daliil sharciya inaynay ahayn saas yadaa bay isla ogolyahin culamaduna waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo oo sawta nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam abuu aalib inuu u shafeeco qaadayo cadaabka laga fudaydinayo maxaa u leedihiin gaalada gaalada haddii cadaabka in laga fudaydinayo la diiday sida abuu aalibba looga reebay miyaan tanna looga reebi karin waxaa la odhanayaa haddii daliil saxiixi ku soo aroori lahaa sida ta abu aalib loo aqbalaa loo aqbali lahaa ta abu aalibna camal saalixo uu la yimi buu markaa lagaga fudaydiye lama odhanee shafaacada nebiga ayaa lagaga fudaydiyaa layii ya nebiga u shafeeco qaaday takhfiif in cadaabka laga fudaydiyo daliil khaasaana ku soo aroor saxiixa saxiixiyadu ku yaallaa xadiidku marka qadarka laga reebee deliilku ka reebay waa laga reebayaa wixii kale alaslu baqaa'u alcaami calaa cumuumihi waa inuu caamku cumuumkiisii ku baaqi yahay haddii deliilka caamka la khasiso wax laga reebo qadarka laga reebay waa la aqbalaa waa la qaataa inta kalena cumuumka la istisxaabaa oo la xujaystaa wa huwa xujatu lada aksari in mukhasisu lahu mucayanan yabin culammadu waxay isla ogol yihiin haddii waxa weeye daliil caami soo arooro daliilkaana wax laga reebo ma inta laga reebay mise wixii kale inta laga reebay ka hadhan wixii aan laga reebin cumuumkaasay ku baaqi yihiin qof ra'yigii inuu kaga reebo lama ogola marka taasi shafaacadii nebigae ku dhacday daliil saxiixayna leedahay qadarka uu nabigu sheegay waa la rumaynaya wixii kale sida uu ilaahay u sheegaa la odhanayaa gaalada naarta lagama fudaydinayo lagama khafiifinayo ya laa abulahab walaa hayruh allah waxa uu yidhi ina aladiina kafaruu wamaatuu hum kufaarun ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay wahum kufaarun walxaal hum iyagu kufaarun gaale ayyihiin dhintay falan yuqbala min axadihim lagama aqbalayo midkood milu mil'ulardi arlada muggeed wax buuxiya laga aqbali maayo arlada wax buuxiya qadar wax buuxiya la eg lagama aqbalaayo miqdaaru maa yamla'uhaa wax arlada buuxiya qadarkeed laga aqbali maayo dahaban ay min dahabin dahab ah yacnii dahab arlada buuxiya hadday baxsan lahaayeen si cadaabka looga badbaadiyo laga aqbali maayo walow iftadaa bihi habay isku furtaan bee mid laga aqbalaya maaha ama xaaliyo laga dhigo leeyahay xaalnaba laga aqbali maayo walow haba ahaato xaal markaa isku furtaan yacni waxaa arlada muggeed ah yacni markaa haba isku furtaan bee lagama aqbalaayo udkhila alfaau fii khabari inna ama adkhala alfaaa udkhila alfaau fa'da waxaa la geliyey ama adkhala alfaa fa'da wuxuu allah geliyey fii khabari inna mudkhila mala si fiican udkhila alfaau fada waxaa la geliyey fii khabari inna inna khabarkeedaa la geliyey khabar ah, inna waa biqasdi lafdihaayo saasaa khabarka loogu idaafeeyey lishabahi aladiina bisharti waxaa loo geliyey alladiina ekaanshahay shardiga u eg tahay oo xaggay uga eg tahay xagga cumuumkay uga eg tahay oo shardigu wuxuu faa'iideeya cumuum adawaadka cumuumkuu ka mid yahay dee alladiinana waa ism mawsuulo iyaduna marka cumuum bay faa'iidaynaysaa marka shabahii shardigaa ku sugan marka jawaazan baa fa'da loo geliyaa yacni markaa khabarkeeda jawaazan baa markaysaa fa'da loo geliyaa ina aladiina kafaruu wamaatuu hum kufaarun falan yuqbala min axadihim mil'u lardi dahaba wa iidaanan iyo ogeysin la ogeysinaayo daraaddeed baa loo geliyey bitasabubi cadami alqabuuli aqbalad la'aantu inay ka dhalato ka sababowday can ilmowti cala alkufri dhimashada gaalnimo lagu dhintay yacani dhimashada gaalnimo lagu dhintay inay markaa qabuul la'aantu ka sababowday la caddaynayo aayadda hore maadaama marka aan la tasriixinin dhimashadii gaalnimada lagu dhintay aayaddan labaad baa la tasriixiyey ina aladiina kafaruu wa maatuu wahum kufaarun maxaa baxay kuwaan gaalnimada ku dhiman ee ka toobad keenay wax waqti toobadooda la aqbalayo iyaga toobaddii waa laga aqbalaya laakiin kuwa gaalnimada ku dhintay toobadda laga aqbali maayo waxaa la mida ah, ka naftu dhuunta soo gaadhaye inuu ku dhinto isaguna markaa qarka u saaran nafti inta kale iska soo gurtoo dhuunta soo gaadhay kaana isagana toobad laga aqbali maayo nacuudu billahi min dalik ulaa'ika lahum cadaabun aliim ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun u xanuujinaya waa faciilo mufcil macnuhu u dhacay wamaa lahum min naasiriin uma sugnaanin iyaga wax markaa u gargaara waxa loo jeedaa wax cadaabka u diidoo ka manciyaana uma sugnaan ay maaniciina minhu cid cadaabka u diidaysaa oo iska hortaagaysa odhanaysa lama cadaabayo uma sugnaan xadiis saxiixaynka ku yimi waxa uu sheegayaa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gaalka ayuu ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa haddii maanta aada haysan lahayd arlada muggeed haddaad haysan lahayd oo dahaba cadaabku ma iska furan lahayd markaasuu yidhaahdaa gaalkii ilaahayow haa waa iska furan lahaa markaasuu allah wuxuu ku yidhaahdaa qad aradtu minka ahwana min daalika anlaa tushrika bii shay-an fa abayta ilaa an tushrika bii shay-a intaa wax ka sahlan baan kaa doonay oo maxay ah inaad ii shariig yeelin oo iga gaaloobin ama cid kale ila caabudin ayaan markaa kaa doonay adoo adduunyada jooga markaasaad diidday inaad ii shariig yeesho mooyaane wax kaleba waa diidday wax kalaba waa diidday allah waxa uu yidhi lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun lan tanaaluu ma gaadhaysaan albira khayrka gaadhi maysaan xataa tunfiquu ilaa bixisaan mima tuxibbuuna waxaad jeceshihiin wax ka mida ilaa baxsataan yacni ma gaadhaysaan khayrka iyo sawaabka khayrka ka dhalanaya wamaa tunfiquu maad waa shardiyo wamaa tunfiquu wax kastaa baxsataanoo min shayin shay ah fa ina allaha bihi caliim ilaahay waa u cilmi badan yaho waa u ogaal badan yahay oo waa idinka abaalmarinayaaba macnuhu dhacaya allah wuxuu sheegayaa khayrka kamaalkiisa iyo sawaabka weyne uu leeyahay inaan la gaadhayn haddii waxa la jecel yahay aan la baxsan wax ka mid a ah. lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddan markay soo degtay saxaabadii way ku camalfaleen saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ku camalfaleen abu talxa saxaabiga la yidhaahdaa beerbeerihiisa ka mid midoo ugu jeclaa ayuu yidhi ilaahay dartii baan u sadaqadaysto u baxsaday ya markaasuu iskaga soo bax ilaahay baan u baxsaday markuu sidaa yidhi iyaduna waa ku faraxday haweenaydiisii waxaanay sheegtay markaysa markaa inuu liibaanay cumar ibnu khataab dhul uu lahaayo isaguna aad u jeclaa ayuu sadaqadaystay ya saxaabo kale saa si la aag waxyaalo badan ay jeclaayeen bay baxsadeen saxaabada qaarkoodna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sawaab weyn inay ka heli doonaan oo waxa weeye beerihii jannada lagu abaalmarin doono saas yadaa buu sheegay marka waxa uu jecel yahay wax ka mida qofku inuu baxsadaa yacni khayr badan baa ugu jira lama odhan wada baxsada xataa tunfiquu mima tuxibbuuna min waa tabciidiya mintu waxay tilmaamaysaa wax ka mida in la baxsado ya qofkana waxa uu hormarsaday baa maalkiisii dhabta ah hataa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaayo inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayukum maaluhu axabbu ilayhi min maali waarisiih warkeebaa xoolihiisa ka jecel xoolaha ka dhaxlaya oo xoolihiisa u jacayl badan markaasaa saxaabadii waxay dhaheen yaa rasuul allah mid kastoo naga midii xoolihiisu u jacayl badan yahay oo dadka dhaxlaya xoolahooda ka jecel yahay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclamuu maa taquuluun war aqoonsada oo garta waxaa odhanaysaan ya waxay moodeen in loo jeedo xoolihiisa wuxuu haysto loomana jeedine xoolihiisa waxaa loo jeeday wuxuu baxsaday iclamuu maa taquuluun faina maalahu maa qaddam wa maala waarisihi maa akhar waayo maalkiisu waa wuxuu hormarsaday baa maalkiisii u ah wuxuu dibdhigayay siduu u dibdhigaayay ka dhintay waxay noqotay xoolaha dadka dhaxlaya xoole uu leeyahay isagu maaha waxay noqdeen dadkii dhexlaayay xoolihiisii bay noqdeen ya waxaa laga yaabaa hadhow inaan waxba uga soo bixinba ya dadka qaarkood waxaa dhici kartaa dee marka xoolihii waalidkood shaqeeyey ee ay ku ladnaadeen ee ay dhaxladeen ay qaybsadeen in waxa weeye haddana waxba aynay uga bixin isna marti buu ka yahay marti ya waxa laga soo daba tuuro ayuu mar walba eegayaa oo sugayaa ya markaa saas aawadeed qofku inuu waxbaxsado oo xoolaha markaa waxa weeye weliba dee naarta waxyaalaha laga badbaado sadaqadu markaysa aada bay markaa meel weyn bay kaga jirtaa ittaqu nnaara walow bishiqi tamra ya naarta iska ilaaliya kulay ku tahay waxaa iskaga ilaalinaysaan xabad timira kala jeexid kulay ku tahay ittaqu nnaara walow bishiqi tamra allah waxau yidhi lan tanaalu lbira ma gaadhaysaan khayrka gaadhi maysaan ama sawaaba alkhayri khayrka abaalmarintiisa wanaagsane jannada a gaadhi maysaan ay sawaabahu sawaabkiisa ma gaadhaysaan wa huwa aljannatu waa jannada kutubta la taxqiijiyey qaarkood markay dabdinayeen tan waxay u dabdiyeen aw sawaabahu aw sawaabuhu bay u dabdiyeen maxaa qoran u nasbinaya isagu qaar baa markaysa markaa godaya ma aqaan waa xashiyada saawiga laga yaaba taxqiiqeeda in marka godaalku waa qalad waayo ayda waxaa ka dambeeya waxay raacaysaa xagga icraabta waxa ka horreeya raacaysaa ee fasiraysa oo mufasirku mufasarka ayuu raacayaa xagga icraabta qaacidatu tashfi lcaliila min alcilal maa bacda ay cadfu bayaanin aw badel beydkaasay ku tilmaamaan ya waa qaacidatun tashfi alcaliila min alcilal maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel ay waxaa ka dambeeya ayda tafsiiriyada ah ama waa cadfu bayaan ama waa bedel ama waa cadfu bayaan ama waa bedel marka ay sawaabahu wuxuu ku tilmaamayaa mudaaf in la qadaraayo min baabi xadfi mudaaf ay tahay birkana waxaa la yidhaahdaa jimaacu lkhayr ama markaysaa ficlu lkhayraat khayraadka in la sameeya la yidhahda ama jimaacu lkhayr waxaa khayr oo dhan Mmm, sida qaar ka cabira marka waxaa laga tilmaamaya thawaaba albiri yacni biriga ama khayrka abaalmarintiisa wanaagsan ma gaadhaysaan wa huwa aljannatu waa jannadeed xataa tunfiquu ilaa abaxsataan baxsataan tasaddaquu ilaa aa waxaa loo dabdiyaa saadka in la shido iyo inaan la shidin labadaba marka haddii saadka la shidana waxay noqonaysaa taadi waxay ku idqaamin tahay saadka ila tatasadaqu ba asalku ahaayeen haddaan la shadinna waxay noqonaysaa nusqooyinkaa iskhilkhilaafsane in eh, ta'dii kale la xadfay waa qiyaasidii labada ta'ood markay kulmaan in mid la xadfaa xataa tunfiquu tasaddaquu ama tasaddaquu ilaa aad ka sadaqadaysataan oo ka baxsataan mima tuxibuun waxaad jeceshiin wax ka mida oo min amwaalikum xoolihiinna ka mida wamaa tunfiquu wax kastaa baxsataan oo min shayin shay ah waxaa la baxsanayo ee qurbo loo baxsanayaana waa inay noqdaan maal tayiba in allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilahay waa tayiba waa wanaagsan yahay wax tayib oo xalaala mooyaane wax kalena ma aqbalo marka kamaalka birigaa lagu gaadhayaa in waxa loo jacaylka badan yahay la baxsado laakiin ma aha khayr oo dhan qofku gaadhi maayo haddaanu wuxuu jecel yahay baxsan ee sadaqadda wax kastuu baxsado wax yar iyo wax badanba wax wanaagsan iyo wax laga fiican yahayba yacni waxay noqonaysaa sawaabkeedu yeelanayaa laakiin sawaabkaa dee kala badan marka kamaalkiisii baa looga jeedaa ayaanu gaadhay wamaa tunfiquu wax kastaa baxsataanoo min shayin shay a fa ina allaha bihi caliim ilaahay waa u aqoon badan yahay fayujaazi calayhi waa ka abaalmarinaya cilmiga ilaahay waxaa ka laazimaya abaalmarinta allah ka abaalmarinaaya ka laazimaya saas ayaa ka laazimaysa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk